sala allaahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabih wasalama tasliiman kaiira amaa bacdu allaahumma anfacnaa bimaa callamtanaa wacallimnaa cilman yanfacunaa wazidnaa cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal wanacuudu billaahi min xaali ahli nnaar waa suurat lacraaf aayadda boqoliyo saddex iyo afartan ayaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaalaa qisadaynu ku soo dhex jirnaa waxay ahayd qisadii dheerayd ee nebi muuse calayhi salaam iyo qolyihiisii waxay noogu joogtay qisadu iyadoo ilaahay uu la ballamay nebi muuse afartan habeen kadib duurusiina uu kula ballamay walaalkii haaruun buu la hadlay calayhi salaam oo isaguna rasuul ahaa waxa u sheegay ummadani inuu kusiimo kaga sii noqdo oo uu sii maamulo oo arrimahoodana uu sii nidaamiyo waayo ummaddu fawdo aqbali mayso ama suuragal maaha garba siman inay ku socdaan ee diintooda iyo duunyadoodaba waa inay helaan cid hoggaaminah oo u nidaamisa arrimahooda oo lagu yididiisho oo arrimaha lagu murmaana ay ku soo afjarmaan laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahum dadku suurtagal maaha inay noqdaan dad iska socdaun oo aan madax lahayn dardaarankiina wuu siiyey inuu marlayba dad mufsidiina iyo muslixiinbaa ayaa laysu hayaa cid wax hagaajinaysa iyo cid wax kharribaysa markaa dadka muslixiinta ah in awooddooda ay badato mufsidiinta ay iska jiraan qaala allaahu tacaala ilaahay baa waxau idhi walammaa jaa'a muusaa nebi muuse markii uu yimi limiiqaatina ballankayagii kolku ku yimi wa kallamahu rabbuh ilaahiisii uu la hadlay qaala nebi muuse waxau idhi arinii itusi andur ilayk anku eego ilaahay iskay tusi qaala markaa ilaahay baa wuxuu idhi lan taraanii arki maysid walaakiin indur waxaad eegtaa ilaljabali buurtaa eeg fa in istaqarra makaanah haddii buurtu meeshiisa uu ku sugnaado jabalkaasi ama buurtaasi fa sawfa taraani hadhowaad i arki doontaa falammaa tajallaa rabbuhu markuu ilaahiisii isu muujiyey ee uu istusay liljabali buurtii jacalahu wuxuu ka dhigay dakkan mid burburay ayuu ilaahay ka dhigay subxaana wa kharra muusaa nebi muusena waa dhacay saciqan isagoo wareeray oo miyir doorsoomay falammaa afaaqa markuu soo miyirsaday nebi muuse calayhi salaam qaala wuxuu idhi subxaanak tansiihan lak ilaahayow adigaa xumaan ka hufan inaad wax kari weyda ka hufan tubtu ilayka waan kuu toobad keenay wa ana awalu lmu'miniin kuwa ugu horreeya ee rumaysan baanahay wax kastoo in la rumeeyo u baahan nebi muuse ilaahay buu yimi calayhi salaam nebi muuse calayhi salaam ilaahay buu yimi subxaana wa tacaala waa hor wa kallamahu rabbu ilaahay baa la hadlay markaa li'annahu kaliimu raxmaan ayaa magaciisu ahaa kaliimuraxmaan kii ilaahaysuu la hadlay wuu jeclaystay markaa hadalkii ilaahay hadalkii ilaahay buu jeclaystay waa muraaqooday waa u sii jibbooday kadibna wuxuu jeclaystay bal in maqalkaa hadalka uu ugu darmo muuqaalku oo sida la ogsoon yahay uu ka xiise badan yahay maqalku maqalka waxa ka sii xiise badan muuqaalka oo dee laba arrimood baa qofkii isu raacayaoo jacaylka iyo dareenka maskaxdiisa way u sii kala weyn maqalkiiyo muuqaalka oo muuqaalkaa ka sii cajo badan sidaa daraaddeed ayaa saynu aayadda ku arki doonno sharaxeeda aakhiro ayaa ilaahay u dambaysiiyey aragtida ay mu'miniintu isaga arkayaan ee jannada ku arkaan ilaa dunyadii arrimaheedii way kala dhiman marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaygii sidaynu maqlaynaa laakiin aragtida aynu arkayno isaga jannada ayaa ilaahay uu noogu dibdhigay allah inoo aqbale taas waa taa weeye oo labaduba halkaasay israacayaan liladiina axsanu lxusnaa wa siyaada ilaahay baa wuxuu idhi samafalayaashu waxa ay leeyihin tii wanaagga badnaydoo jannada ah iyo dheeraadoo aragtida ilaahay ah allaahuma ajcalnaa min ahliha baynlan waxaa kaloo jira nebi muuse calayhi salaam sidaynu halkan dambe ku arki doonno markii hore looxaantii wuu iska siti ilaahay baana u sii sheegay inay reer banu israa'iil dibi caabudeen haddana markuu arkay iyagiiyo dibigii dul fadhiya iyo foolxumadooda waa kii looxaantii tuuray ee muuse ee nebi haaruun ku dhegay macnaheedu waxa weeye aragtidii uu arkay reer banu israa'iil oo dibi caabudaya dareen aad u naxdin badan bay ku samaysay waayo intii uu maqalka unahaa ila ilaahay baa usii sheegay inay caabudeen dibiye wuu iska sitay looxaantiisa mar alla markuu foolxumadii arkay ayuu dabeetana tuuray marka haadaa yadullu calaa anna aru'yata tu'ahiru kaiiran akara min asamc aragtida in ka badan inay saamayn leedahay muuqaalku uu saamayn leeyay halkaa ka arkaysa markaasaa wuxuu idhi rabbi arinii andur ilayk ilaahay aan ku arka eh iskay tusi ilaahayna wuxuu idhi subxaana de isagoo qadaray adduunyada inaan lagu arag aakhira un jannada ay muuminiintu ku arkayaan ayaa wuxuu idhi arki maysida buurtaa eeg buurtaasaan istusayaa weeye markaa haddii ay halkaa buurtaasi ku sugnaato waad ay arki karaysa oo aragtidayda waad xejin karaysa haddii kale ma xejin karaysa falammaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan buurtii wiilhay istusay way gariirta way kala dhaqaajisa muusena waaba xejin waayaba waa suxayba khalaas waa suxayba kolkuu soo miyiirsaday buu dabeetana soo noqdo wuxuu idhi ilaahay waa kuu keenay codsigaygii mar haddaanad kolkii hore ii fasixin dee waxaan la ii fasixin baan galay ka soo noqday ilaahay ku aragtidaada rumaysan jannadaana ifka inaan lagu arkayn baan rumaystahay wax kasta oo aad amartay in la rumeeyaa baan rumaystahay isdhiibiddaa dhammayska tiran buu sameeyey nebi muuse calayhi salaam waaye i arki maysid maxaa macnaheedu noqonayaa lan taraanii halkaa i arki maysid sida culimmada ahlu sunna waljamaaca ay qabaan iyo muslimiinta sunniga ahee toosan waxa weeye mu'miniintu inay ilaahay ku arkayaan jannada laakiin ilaahay aan adduunyada lagu arkayn labada arrimood baa la iswaafajinaya oo labadaasaa la isla akhriyaya waayo ilaahay baa wuxuu idhi laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaara wa huwa alatiifu alkhabiir waa masaa'ilka caqiidada weeye ee u baahan qofku sida fiican inuu ka aamino laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa alatiifu alkhabiir aayaddaasi adduunyada ka hadlaysa ishu ilaahay ma qabanayso isagu indhaha wuu arkayaa waa mid addoommaha u naxariis badan weye ilaahay marka wakhtigan aa ilaahay wuhi ishu qaban mayso adduunyada aayaddanoo kale isku midiin lan taraani lan taraani iyo laa tudrikul absaar arag la'aan bay sheegeen labaduba adduunyada aayadaha iyo axaadiidta sheegaya in ilaahay lagu arkayo jannadana waxaa ka mid a ah suuratulqiyaama akhri ilaahay baa wuxuu uhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaal maalinta qiyaamaha way iftiimayaan farxadda ay faraxsan yihiin daraaddeed ile farxadda wejigay ka muuqataa ilaahayna way eegayaan ilaa rabbihaa naadira wejiyadeedas ilaahayna way eegayaan waxa weeyaan waa wejiyada mu'miniinta wejiyada gaaladana waxa ilaahay uu ka warramo wuxuu idhi kallaa innahum can rabbihim yowma'idin la maxjuubuun maalinta qiyaamaha ilaahay baa laga xijaabaya oo gaaladu ma arkayaan rabbi labada aayadood aayad waxay tilmaantay inay mu'miniintu arkayaan ilaahay jannada ku arkayan aayadna waxay tilmaantay gaaladu inaana ilaahay arkayn maalinta qiyaamaha xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam saxiixa ah maalin maalmaha ka mida habeen habeennada ka mida buu dayaxa eegay markaasaa wuxuu leey dayaxa afar iyo tobnaad ka warrama miyaa aragtidiisu wax cidhiidhi idinka gelayaan oo idinka qarsoomaya maya ilaahay bay idin sidaa u arki doontaan dayaxa u arkaysaanoo kale laa tudaammuuna fii ru'yati idinkoo aan isku cidhiidhiyayninoo itus iyo mee iyo dadku adduunyadan waxyaaba badan ay xiisaynayaan bay ka bogan waayaan aragtida marka itus baa ka dhacda halkaa ma jirtee si wanaagsan baa isha uga boganaysa markaas aayadaha iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuba isku macnay isku dhanbay u jeedaan ilaahayna mu'miniintu waxa ay ku arkayaan jannada ayay ku arki doonaan ilaahay ehelkeeda haynaga yeedhaan saas aayaddaas ishkaalkii nooca ahaa ee qofka ku soo aroori lahaa haddii la isweydiiya marka arrin kale oo la idhaahdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam miyaanu arag nebi maxamed habeenkii la dheelmiyey miyaanu ilaahay arag suuratu najmi sida ilaahay qaybaha hore oo kaga warramayo culimmadu waxay u badan yihiin asxaabtu ridwaanullaahi calayhim malakul jibriil inuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay u badan yihiin asxaabtu ridwaanullaahi calayhim isaga laftiisa axaadiida saxiixu muslim ku sugan markii layidhi ilaahay ma aragtay nuurun annaa araah waxaa ka muuqanaya inaanu arag ayaa xadiidkaa saxiixayna u tilmaamaya intaa markaynu ka soo gudubno waxaynu sii wadaynaa qisadii qaala markaa ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana yaa muusa nebi muusow inni stafaytuka waan ku doortay calannaasi dadkii baan kuu doortay birisaalaatii risaalooyinkaygii baan kuu doortay wa bikalaamii farriimahaygii waxigaygii baan kuu doortay fakhud waxaad qaaddaa maa aataytuka kanaan ku siiyey kalaan ku siiyey qaad ee waxyiga ah wa kun min ashaakiriin kuwa mahadnaqaya noqo wa katabnaa lahu filalwaax looxaantu nebi muuse sitee waxaannu ugu qornay min kulli shayin wax walba oo u baahan yahay mawcidatan waano wa tafsiilan iyo shay u cadcadaynaya likulli shayin wax walba fakhudhaa qaad buu ilahay yidhi kitaabka ah iyo looxaantaas qaad biquwatin dadaal ku qaad waamur qawmaka qoladaadiina far ya'khudu ha qaadeenoo ha ku camal faleen biaxsanihaa keeda wanaagga badan ee muxkamkee lagu falayo sawriikum waxaan idiin ballan qaadayaa sawriikum idin tusin doonaa daaral faasiqiin kuwa dhulbi'iska ah ee faasiqiinta ilaahay ka fogaaday subxaana hoygoodaan idin tusin doonaa guryahooda meelaha ilaahay uu ka halaagayo waan halaagi doonaa waydin arki doontaan iyadoo ilaahay uu halaagay nebi muuse ilaahay ula hadlay kolkii arrinkaa hore iska dhammaaday wax weyn inuu ilaahay siiyo deeqa buu sheegay waa diin iyo doorasho diin baa ilaahay u siiyey dadka hoggaamintoodiina wuu doortay innistafaytuka calannaas maxaa loo doortay risaalaadka waa farriimihii ilaahay ee ummadda uu gaadhsiin ila waa rasuuleh waa kalaamkii ilaahay marka diintaas doorashadaana ilaahay uu siiyey diintaa qaaligaana waa u doorto in qofka la doorto oo ilaahay uu doorto hogaamintii ummadee diintana wax weyn weeye waa ta u qaalisa waayo dadkii buu saxayaa halkii ilaahay laga duwayey isagu ilaahay buu ku jahaynayaa si ay dadku ilaahay u waafaqaanoo jannadiisa ay u helaanoo raalli noqosh iyaguna ay u badbaadaan ilaahayna xaqiisii ay u siiyaan waxaase midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan waa lagu doortee dhaqaaji un maaha xil weyn baa ka dhacay meesha xilku culays buu leeyahay waa ammaano ammaanadaa kolka aad dheefteeda helaysee doorashadeeda helayseed ammaanteeda helaysa waa in dadaal ka horreeya laabudda an yakuuna hunaaka juhdun bashariyun jahiid dadaal bani aadamoo aad u labanlaabani waa inuu jiraa fakhud maa aataytuka wakun min ashaakirin khud maa aataytuk xagga dambena waxaa ilaahay u idhi fakhudhaa biquwa iyo fakhud maa aataytuka qaad aan ku siiyey aayadda dammaa sii fasirayso dadaal ku qaad baa layidhi fakhudhaa biquwa dadaal ku qaad marka waa inaanad waxba la hadhin naf iyo nafiis naftaada maalkaaga wakhtigaaga qaaligaaga waxaad u huraysaa fi sabiili ixqaaqi alxaq saad xaqa u aqiijin lahayd ilaahayna u mahadnaq kol haddii diin lagu siiyey kol hadduu ilaahay doorashadaa wanaagsan ku waafajiye mahadnaq looxaantii baan siiyey ilaha uhi dee loogu qoray waxigoo waxa ku qoraa waana iyo shay walba iyadoo la kala caddaynayo ayaa ilaahay ugu qoray kolkaasaa dabeetana dadaalkaasaa la faray qoladiisiina waxa lay iyaguna ha qaadeen kitaabka hadda qaadidda ha u fahmin in garabka la gashado iyo in laabta lagu qaado iyo in meel wanaagsanu lagu qaado waxa weeye biquwa baa la socota waxaa la socdaa ya'hudu biaxsanihaa ha ku camalfaleen weyn meesha ku camalfal baa la doonayaa axsan waa ka sii wanaagga badan oo qaarna waa la barakaysanayaaoo waxyigii waa lagu cibaadaysanayaa oo waa kii la nasakhay qaybina waxa weye axsankiioo waa kii u sii wanaagga badnaa isaga waa la dhaqan gelinaya muxkam baa la ydhaahdaayoo waa lagu camalfalayaa isagana bushaarada ilaahay uu siiye waxa weye dadku ilaahay marka ay ka tala qaataan markay waxyigiisa aqbalaan markay diintiisa guddoontaan ee ay qaadaan cadowgaa ilaahay uu ka horduwayaa biidnihi tacaala sa'uriikum daara alfaasiqiin kuwaa faasiqiintaee dhibka badan ee caqabada idinku ah wuxuu ilaahay u ballanqaaday inuu ka halaagi doono inaan ka halaagi doono marka halkan haddaba waxa ilaahay uu ku tilmaamayaa labadan aayadoode soo socda inkaarta ka dhacda dadku inay diinta ilaahay weydaartaan iyo aayaadka ilaahay waa cuquubatu takaburi waalkadib bisarfi lmutakabiriina cala alintifaaci biaayaati illaahi tacaala mar hadday dadku diinta ilaahay saruugaan oo ay ku filaan weyda iimaansan waayaan ay ku qanci waayaan inay diinta ilaahay ku filan tahay bal barakala'aanta dadka ku dhacda iyo fahmala'aanta iyo madoobaadka dadka ku dhaca ilaahay uu tilmaamaya allah wuxuu idhi sa asrifu waan duwi doonaa can aayaatii aayadahayga waxaan ka duwayaa aladiina yatakabbaruuna fi alard kuwa dhulka isku weynaynaya biqayri alxaqi gardarro iyo xaqdarro weyn yarow ku la'aaya hadday mucjiso kasta arkaana laa yu'minuu bihaa ma rumaynayaan wa in yarow sabiila rushdi wadda kasta oo lagu hanuunaya hadday arkaan laa yattakhiduuhu sabiilan jid kama dhiganayaan wain yarow sabiila alkhay waddadii lagu ambanayay ee lagu lumaya hadday arkaanna yattakhiduuhu sabiila wadda ay maraan bay ka dhiganayaan daalika taas waxay ku dhacday biannahum kadabuu biaayaatina aayadaha yagiibay beeniyeen wa kaanuu canhaa khaafiliin waxay noqdeen kuwo aayadaha ka warla oo aan u soo jeedin oon balaarugsanayn waaladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey buu ilahay yidhi walliqaa'i alaakhira iyo la kulanka aakhiro kuwa diiday xabidat acmaaluhum camalladoodii way bureen wax ka soo qaad ma leh hal yujsawna miyaa lagu abaalmarinaya laguma marinaye ilaa maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen unbaan ku abaalinayaabaa ilahay u iyagoo waxaa sameeyey ma dulmiyayo abaalkoodii baan marinaya kuwa waan ka duwi doonaabaa ilahay uhi dadka kibra ee xaqdarra ku kibraya aayadahayga oo see looga duwayaa dee waana intifaacsanayn ma intifaacsanayana qofkii waxaa la yidhi ma waxaad dooratay diin mise diinla'aan ilaa kibirkiina waa diinla'aan tawaaducii iyo isdhuldhiggii iyo khushuucdiina waa diinti diinla'aan baan doortay buudi dee barakala'aantaasaa ku dhacdayoo waxyigii ilaahay ma fahmayo umana dhaadhacaya ayaan darradaasaa ku dhacdo qalbigiisuba markaa waxyiga ehel u noqon maayo markaa hadda waxay tilmaamaysaa shayga la yidhaahdo kibirku inuu yahay waxyaabaha waxyiga qulubta ka buufiya ila kibirkana nabigu uu sheego calayhi salaatu wasalaam oo dhar wanaagsan iyo kaba wanaagsan oo la xidha maaha buuli kuwaasi kibir maaha laakiin kibirku waxa weye dadkood yaryaraysatoo tidhaahda noocani way yaryariina siday ku ag yimaadaan ama ay kula murmaan iyo xaqood ka santaagto ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday markaa aayad kasta arkaan mucjiso kasta arkaan qur-aan kasta arkaan ma raacayaan ma rumaynayaan hadday arkaan waddada xaqa ah ma raacayaan hadday waddada baadilka arkaan markaasay qaniinayaanay raacayaanay dabagelayan macnaha barakala'aanta qofkii ku dhacaysa waxaa ka mida xumaanta iyo samaanta xumaantuu xiisaynaya wanaaggana uu iskaga tegaya sharka iyo khayrka waxaa u aloosan oo aad u dhadhaminayaa sharka balaayadaas waxay ugu dhacday biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canhaa kaafiliin marka halkaa waxaa aayadda inooga muuqday markaad dembi gasho dembi kaleu kuusii dhiibaa kolkaa dembi gasha mid kaleu kuusii dhiibaa mid kaleu kuusii dhiibaya ilaa uu qofku qaato magacan ilaahay u bixiyaa haafil khaafil waa mid warla ma garanaya meel la isla maraya iyo meel lagu socdo iyo meel la joogo iyo sirta halkan loo joogaba ma garanayaba waa waa qof wax ku foororaanoon indheergarad iyo aqoonyahan toona ahayn imaanla'aantu ayaan daradaasay leedahay waaladiina kadabuu biaayaatina wa liqaa'i laakhirati xabidat hadday beeniyeen aayaadkii ilaahay iyo kulankii aakhire maxaa soo hadhay arkaantii iimaankaa meesha ka baxday dee iimaan male dee qofkaas kol haddii ilaahay uu beeniyey aakhirina aanay qorshaha ugu jirinba dee camal uma ansixin buu lahay camalkii oo dhamm wuu ka buray qisadii baa ilaahay uu sii wadayaa subxaana iyo nebi muuse oo intii uu maqnaa looga dembeeyey dadkii nebigii uu kaga tegay haaruunna laga xoog batay dagaal baa ka dhacae dagaalkiibaa lagaga soo guulaystay oo waa lala soo kacay oo muu yaraysanin waa loo awood sheegtay muuse saamiri mid la layidhaahdaa soo baxay mufsidiintii buu madax ka noqday wuu oo waa la iskaashaday dabeetana arrinkii sidan u dhacay qaala allaahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi watakhada waxa ay samaysteen qawmu muusaa nebi muuse qoladiisii min bacdihi intii uu ka soo maqnaa nebi muuse kadib waxay ka samaysteen min xuliyihim min xulliyihim wixii la isku qurxinayay cijla dibi bay ka samaysteen jasadan jidh ah lahu khuwaar dhawaaqna leh oo ciyaya alam yarow buu ilaahay yidhi isagoo ka warramaya ayaan darada ku dhacday alam yarow miyaanay arkaynin dadka dibigaa caabuday annahu dibigani laa yukallimuhum inaannu la hadlayn walaa yahdiihim sabiilan jidna inaanu tusinayn ittakhaduuhu way samaysteen oo way caabudeen wa kaanuu daalimiin dulmifalayaal bay noqdeen walammaa suqida fii aydiihim markii gacmahooda lagu ridee dhabannada ay qabteen wa ra'aw ay arkeen annahum qad dalluu inay ambadeenay lumeen qaaluu waxay idhaahdeen lain lam yarxamnaa rabbunaa haddaannu iyagu noo naxariisanin wayakfir lanaa noo dembi dhaafin lanakuunanna min alkhaasiriina kuwa guuldaraystay baanu noqon doonaa baydhaah ayaan daro ayaa nagu dhammaatay dee dadka inta ay dadka wanaagsani khayrka ka shaqaynayaan iyo dhismaha ummadda in diin caqiidadooda loo dhiso oo diintooda loo dhiso oo dadnimadooda loo dhiso adduunyada loo hagaajiyo aakhirada loo hagaajiyo ummad baa iyaguna jirta ibliisku ka dhex hadlayo oo ibliisku soo riixayo oo uu ku shaqaysanayo intaaba kala furfuraya caqiidada dadka ka furfuraya ka burinaya oo cibaadada kala dagaalamaya oo diintiiyo dadnimada wanaagsan kala dagaalamaya mufsidiinta dhulbi iska ah shaqadoodu waa taa ummaddii waxaa ka soo dhex baxay mid iskaga dhex jiroo gaal ahaa oo muuse saamiri laydhaa muuse saamiri diintii iyo dhaqankiiba waa kan ka fasahaadiyey halka qaaruunna dhaqaalihii uu ka fasahaadiyey waa ummaddii la soo badbaadiyey cadowga laga soo badbaadiyaa balaayadani ka soo dhex kaakacday ilaa waxaa gumaysiga la yidhaahdaa had iyo jeer raad buu leeyahayoo dad baa munaafiqiin noqda marka mustacmir mid sheeganaya iyo marka gumaysi meeshii jiro dad buu quluubta kaga neefayaa oo afkaartiisa soo xambaaranaya oo nashuushadiisii iyo balaayadiisii dadka la soo dhex fadhiisanaya xataa haddii la xoreeyana haddii la xoreeyo kadib meeshii bay la soo fadhiyayaan intuu nebigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam madiina iyadoo kufrigii laga xoreeya haddana munaafiqiin baa dhex fadhiyey iyadoo laga xoreeyey fircoon iyo qoladiisii reer banu israa'iil haddana kuwanaa ka soo baxay qaaruun iyo muuse saamiriya baa ka soo baxay marka macaasida iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadku lama sahashan karo dadka siyaabo yaryar bay ugu dhibqayaanoo dee shayddaankaa u qurxinaya marka muuse saamiri wuxuu u sameeyey qoladiisii xullidii wuxuu ka sameeyey xullidii xullidu waxa weeye waa waa awsaaran min ziinati alqowm waa qalabkii ay ka soo qaateen reer fircoon iyo qoladoodiiba wax kasoo alaab ka soo ammaanaysteen ammaanadaasi way haysteenoo waxay isku qurxin jireen aroosyada iyo xafladaha iyo reer banu israa'iil baa isku qurxin jireen wa maxay iyagu u diiday waxay isku qurxiyaane fircoon iyo qoladooda maxay wax uga soo ammaanaysanayeen waxaan faraha badan dee loo oggolaa looma oggolayn inay haystaan alaabay isku qurxiyaan dahab iyo lacag iyo xariir iyo waxaa looma oggolayne idinku dadkii dabaqadda hoose ahaa in la gumaysanaya baad tihiin oo uma qalantaane meelahaa ku gashan maysaane marmarkaasunbaannu idin ammaanaysiinaynaabuu arrinku ahaa ila haddii lagaa xoog bato alaabiyaloo isku dhalaalisana lama la ogolaan maayo dadkaaga iyo ehelkaaga midna loo ogolaan maayo takaliftay inay markaas soo ammaanaystaan baa taas wuxuuhi dhan kale uga soo wareegayoo waar faraacinadii waynu ka xorownay buuhi muuse saamiri reer banu israa'iiloo faraacinadii ilaahay naga reebiyo ka xorownay laakiin xooga alaababaa inagaga hadhay alaabtan soo ururiya waan gubaynaa waan dhalaalinaynaa ma sidaasaa waayahay baa laydhao waa la soo ururiyey ninkanow wuxuu isugu daray ceeb iyo caydh ila hadday alaabtan iska haystaan cadowgoodii bay ka dhexleene qaniimadii adduun bay u noqon lahay caydh buu ku sameeyey alaabtii waa kan ka xaalufiyey ceebna waa ku sameeyeo dee ilaahay buu ka horgeeyey oo cid aan ilaahay ahayn bay caabudeen labadaasu isugu daray ilaa mufsidka shaqadiisu waa labadaas diin iyo dunyaa buu kugu ceebayn bahashii buu isku dhalaaliyey dibi buu ka sameeyey waxbuu ku farsameeyey sidaa suuratu daaha ilaahay oo aad ugaga warramay halkan in kasii faahfaahsan ilaan ilaahay wuxuu sabab uga dhigayaa bal dadkan waa lagu tijaabinayaa see u la go'aane cijlan jasadan lahu khuwaar waa dibi jidh buu leeyahay cina waa leeyahay jidhkaasi waa noocey qur-aanku inuu jidh lahaabuu tilmaamay inuu bahalkani jidh leeyahay ayuu tilmaamay dhawaaqna leeyahay dhawaaqa ma nololuu nool yahay baa ka keenaysa talow mise waxaa ka keenaya dee botonno iyo meeluu garaacaya markaasuu kaga sanqarinaya sida bahalkan uu toygan yare loo egaysiiye xayawaanka ama qofkaoo kale siduu dee ama u hadla ama u jiiqjiiqleeyo waa iska suuragal taasaa isaga badanta arrinkii halkaasu soo hor fadhiisiiyey ummaddii wuxuu u sheegay ashahaadanaya mu'miniintaa ah, uu ku yidhi muuse ilaahuu doonay waa kan waxaynagu cusub soo kan ma arkaysaan kanunbuu muuse doonayay wuu ambadoo wuu seegay kanuu doonayey marka ilaahaynu waa kan muusena aad buu lanebi haaruuna aad buu la dagaalamo war ka daaya aad buu waxba ulama hadhin dabeetna waxay dhaheen lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ha ku daalin kan ka mayne ilaa muuse soo noqonayo canaan buu ilaahay dusha uga tuuray subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay meesha in caqligii dhintay oo garaadkii baaba'ay oo ummaddii waxba kala miisaami kari waayday markaasaa ilahay uhi alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila ittakhaduuhu wa kaanuu daalimiin miyaanay arkaynin bahalku inaanu la hadlaynin ilaa hadli waaye muxuu yahay siduu ilaah u noqonaya maba hadli karee miyaanay arkaynin inaanu jiduu ku hanuuninayaa jirin ilaahaan waxba hanuuninaya ilaa ilaah maahee ilaah waa inuu hadlaa waxii keenaa dadkana waa inuu hanuuniyaa sidaa ilaahay ummadda u kala hagaya subxaanahu wa tacaala astaamihii ilaahba inaanu lahayn miyaanay arkaynin wuu canaantay ilaahoo daalimiin bay noqdeen buu ilaahay subxaana daalimiin bayn haa kadib nebi muusea u yimi nebi haaruunna aad buu wacdiyey markaasay dabeetana arkeen caybtoodii iyo balaayada ku dhacdayo walammaa suqita fii aydiihim waxay tilmaamaysaa inay murugoodeen ilaan dadku been isuma sheegi karaan qofku wuu arkayaa wixii xaqiiqo ah waa la iswaraysto waxa la arkay ilaahay uu ku sheegaya inaanu kani ahayn ha iska niiqniiqleeyaba oo cidii dibigoo kaleba waaqwaqdiisiba ha iska yeeshee inaanu waxaan ilaah ahayn bay arkeen waxna u tarayn bani aadamkana la mid ahaynba ee wax yaroo lasoo nabnabay uu yahay bay arkeen way murugoodeen marka walammaa suqita fii aydiihim culimmadu waxay ku fasirayaan markii ay murugoodeene dhabannada ay qabsadeen saqada fulaanun fii yaddayhi hebel gacmihiisu ku dul kufay ama gacmuhu saa u qabsaday wallaahi ninkii hebel wuu murugoodoo dhabanahays baa ku dhacay baynu dhabanahays labada dhaban buu saa u qabsaday marka waa qofkii oo gacmihii ku dulkufay ku dulkufaydu waxay sheegaysaa cajsiga iyo foolxumada iyo tamardarada ka timi murugada ayay ka turjumaysa waa qofkii oo intuu gacmihiisii ku dulkufay murugooda way murugoodeen macsiyadu murugay leedahay cibaadaduna farxad bay leedahay waa macruuf weeye markaad cibaado dhammaystirto farxad ayaa la saa nabigu kaga warramayu le qofka soomali laba farxadood buu le farxad adduunyada iyo farxad aakhira ha cibaado waliba farxad bay leedo mafsuud baad noqonaysa xaaraanta iyo macaasida mar alla markaa uu qofku galiyo markuu ka baxana waar maxaa kuu geeyey buu odhanaya maxaa kuu geeyey markuu gelayana hareeruhu iska eegayaa wuu tuugaysanayaa waa inta damiirkiisu nool yahae marka uu gacanta ka qaadana markaasuu murugoonaya waxay arkeen annahum qad dalluu inay lumeen kaalnimo ku dhaceen dabeedna waxay yidhahan lain lam yarxamnaa rabbunaa wayakfir lanaa lanakuunanna min alkhaasiriin haddaanu ilaahay noo naxariisanin waxaanu noqonaynaa haddaanu ilaahay noo naxariisan oo aanu noo dembi dhaafin kuwa khasaaray baanu noqonaynaa saasay u murugoodeenoo taas lafdigeedaa wax weyna inay macnaha shaygii dembiga ahaa in aad ka murugooto ood ka toobad keento wax weyn weeye waxa ayaan darradu ay tahay inuu ama qofkii quusto ama macaasidiiyo dembigii hore uu sii wado ta murugada weynabaa taas nabi muuse hada ka sii murugoodaanoo dee ha maqlaan eh, haaruun be laakiin haddana nebi muuse calayhi salaam wuu yimid oo waa kanoo isagiina uu soo dhigtay isagoo soo socda nebi muuse taasuu ilaahay ka warramayaa marka walammaa rajaca muusa nebi muuse markuu soo noqday ilaa qowmihii qoladiisii buu soo noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan qaala wuxuu idhi bi'samaa maa khalaftumuunii waxaa xumaaday wixii ay iga dambaysiiseen min bacdii aniga dabaday waxa igaga wakiil noqoteen ee dabaday samayseen baa aad u fool xumaaday acajiltum miyaa ka degdegteen amla rabbiku ilaahiinna amarkiisa amarkii ilaahay maydaan qaadan mabaydaan sugin wuxuu idinku ballan qaadee waa degdegteen miyaah wa alqa alalwaax looxaantii wax loogu soo qoray ee waxay iguu qornaa uu sitayna waa kaa tuuray wa akhada bira'si akhiih waxa uu qabtay madaxii walaalkii foodduu ku dhegay yajuruhu ilay isagoo saa u soo jiidaya wuu soo jiidayaa uma tudhaya waa cadhooday qaala markaa haaruun baa wuxuu idhi ina walaalow ibna um ina walaalow ina hooyow ninkaannu xagga hooyo ka walaalahaynow inna alqawma qoladii istadcafuunii way tamar darraysteen way iga xoog bateen wa kaaduu yaqtuluunanii waxay u dhowaadeen inay dilaan falaa tushmit biya alacdaa haygaga farxinnin cadow walaa tajcalnii haygu darin maca alqawmi aldaalimiin qolyaha dulmifalayaasha ana haygu darin iga daa walaal ha igu darine anaa diiddane sidaasuu yidhi nabi muuse wuu soo noqday calayhi salaam markuu soo noqday wuxuu arkay dee qoladii oo haba toobad keeneene ama ha ka murugoodeen ee bahalkii dee si uunu sii dul fadhiya oo ka agdhow sawirkiibuu wax ka arkay arrin kolkuu halkaa marayo dee ummaddu iyagoo muwaxidiina ka yimid ee uu ka soo saaray cadowgaad ogayda gumaysanaya intaasoo sannadaha aadka u faraha badan ee dadkoodii laayay markii uu ka soo badbaadiyuu islahaa ummaddani maantay ugu roontay miyir qabtaa oo shareecaddooda ay ku dhaqmi karaan ayaa wuxuu arkay iyagoo foolxumadani ay ku dhacday aragga waxa la yidhaahdaana sidaynu horeba u soo xusnay wuu ka saamayn badan yahay maqalka markii horeba ilaahay wuu sheegay inay ibtiloobeen qoladiisii oo ay caabudeen dibi qoladaadii waannu fitnaynay oo muuse saamiri baa dibi u sameeyey oo way caabudeen taa loo soo sheegay hadalkii ilaahay buu hayey laakiin araggii markii uu arkay ayaa muraayaddu jabtay qaac markaasuu qarraqmay markaasuu aad u naxay markaa sifaduu qaatay waxa weeye qadbaana asifa waa cadho iyo murugo cadho iyo ciil isa saaran oo ku gadhoodhay taasaa ku dhacday nabi muuse marka waxay ka turjumaysaa qofku marka uu shayga macsiyadiiyo foolxumada arko diinta ku xune dalka ku xune dadnimada ku xun waa inuu aad uga murugoodaa aad uga xumaadaa asxaabtu waxay noo sifaynayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin rasuulku waa nebi maxamede tiisa uma cadhoon jirin isaga haddii arrimihiisa meel lagaga dhaco kama cadhoon jirin ama isma dhibi jirin laakiin marka diinta iyo dadka meel laga dhaco indhaha casaanayo xididadaasaa karayayo khudbad adag buu jeedinayayo aad buu u diidayay arrintaa qadbaana asifokaa waa sidaynu innagu nahay baa la odhan karaa cagsigeed badankeennu qofka tiisa marka la taabto ama ururkiisa ama xisbigiisa ama kooxdiisa ama reerkooda ayuu dabeetana qofku noqonayaa khadbaana asifan mid cadhaysanoo murugaysan buu noqonayaa gobannimadayada iyo sharaftayada iyo heybadayadiiba wax loo dhimay buu odhanayaa diin iyo dal iyo dadkana ma leh markaa macnaha uma cadhoonayo arrintaasina waa arrin aad u cajiiba nebi muuse looxaantii buu tuuray miyay jajabeen mise way fayoobaayeen culimmada qaarkood baa idhahda way jajabeen laakiin aayaddu may muujin ama ha jabaan ama ha fayoobaadaane meesha waxa ka muuqanaya un cadhadu halkay ka gaadhsiisnayd nebigan baa ka muuqanaya looxiina waa tuuray alaabtii uu sitee waxiga lagu soo qoray ma aha inuu ihaanaysanayo inuu nacay ma aha oo dee goordhowba wuu qaadan doonaa laakiin cadhadiibaa heerkaa gaadhsiisay ilaahay daraaddii wuu cadhooday alwaaxda ma ihaanaysanayn laakiin ilaahay daraaddii buu cadhooday walaalkiibuu madaxa qabtay qur-aanku meelo kale wuxuu ku xusay inuu garhkana ku daray oo garhka iyo foodda labadaba uu ku wada dhegay muusena dee calayhi salaam nin adadag buu ahaayo haaruun ka sii adadag adaygiisa waxaa muujinaya reer banu israa'iil intii uu maqnaana dibiga way caabudeen markii uu yimina way iskaga tegeen taasi midhka kaley muujinaysaa waxa weeye arrinta qiyaadada iyo hoggaaminta in xagga quwadda loo leeyahay way sii kala badanta waa laba nebi oo walaalaa weye labaduba waa rusul laakiin midna way ku ag caabudayeen dibigii reer banu israa'iil midna waxay lahaayeen markuu yimaaduun baannu ka tegaynaa markii uu yimina way iskaga yaacay marka quwa shakhsiya quwad xagga shakhsigaah oo ilaahay uu bani aadamka siiyo ku sii kala badan baa jirta sidaa daraaddeed baa xagga haybadda idaaradda iyo maamulka lagu sii kala fiican yahay oo asxaabta rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu kala doori jiray arrimaha ah hadday tahay hogaaminta ciidanka iyo hadday tahay hogaaminta cibaadada iyo hadday tahay hoggaaminta maamulka gobollada wuu kala yaqaanay asxaabta wuu kala doorayo asxaabi asxaabta ka mid ahoo haybad badnaayo khushuuc badnaayoo cibaado badnaaba haddana nebigu leey innii araaka daciifan abidar la odhan jira abidara waxaan ku arkayaa adigoo daciifee laba qof taliyaha u noqonin oo madaxa u noqonin maalka agoontana madaxa ka noqonin labaduba maamul adag bay u baahan yihin iyo iska geejin marka isaguna nin nacaan buu ahaayoo laga yaaba arrimaha inaanu ka dabaalan karayn sida kale dee uma dhaliilaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka shuruudaha qiyaadada iyo hogaamintay ka mid tahay inuu qofku aqoonna leeya ammaanana leeya awood shakhsiyana leey aqoontu wax ku hogaamin laha waa inuu leeyi ammaanana waa inuu leeya oon khiyaamo lahayn intaba ambiyadani way leeyihin awooddii shakhsiga ahayd ilaahay qofkan uu ku abuurayna waa inuu leeyahay oo ah tan haaruun iyo nebi muuse ay ku sii kala badan yihin taasina waa aynu meesha ka faa'iidayno haaruun calayhi salaam wuxuu arkayaa walaalkiisan muuse qabsada inuu garu leeyahy cadhada inuu cadhoodo inuu garu leeyay buu arkayaa maxaad u cadhootiyo arrimahaa ma leh laakiin wuxuu isku dayayaa si ay u heshiiyaan taa wuu ka duulayaa cudurdaarre iyo sababana wuu keenaya in hayni intaa ay ka noqotay iyo awoodi hagrasho si aanu ahaan inu aanu waxba la hadhin buu sheegayaa wuxuu idhi eh, ibna umma ina alqawma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii maleeg walaalka xagga hooyo wey ibna umma ina hooyow ninkaanu xagga hooyo walaalka ka ahaynow dadku markay walaalaha yihiine xagga hooye ay ka sii walaala yihiin naxariistii hooyadaa iska jirta labada qofee isku hooyo iyo labada qofee isku aabba ah dadku waxaad mooddaa inay labadaa isku hooyo si uun isu sii jecelyihiin oo xidhiidhka xagga hooyo iyo bahnimadu mar walba wuxuu yahay mid cajaa'ibkiisa sii leh adiga arkayaoo ilma yacquub maxaa kala kaxeeyey ee labana dhinacay u mareen tobanna dhinacay u mareen tobankii isbahaysi bay bilaabeen isbahaysi waa bahnimo ayaa lagule markan lagu leey waa isbahaysi waa bahdii baa waxaan wadata oo waxay wadataa iskaashi arrin buu sheegay siroo cajiiba waxa uhi horta waa layga adkaaday itaalubba halkani dhigaye dee umaan yaraysan buu leeyay dee qofka bani aadamkaana ilaahay wuxuu kula xisaabtamaya istiaacadiisa istiaacadaydii anigu waan bixiyey buu leey laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha anigu wuscigaygii waan bixiyey laakiin istidcaaf baa meesha ka dhacay waa layga itaal batay si kale kolka loo eego dee qosollo hiillimaadle baa layidhi labadoodu way isu hiilinayeeno way iskaashanayeen oo laba rasuul bay ahaayeen markii uu midi meesha ka baxay ee haaruun keligii uu ku soo hadhay dee cidlaa laga helay ilaa markay laba yihiin labada laftigoodaa wax weyna hadday keli kaa hesha iyo haddaa laba tihiin oo laba qof oo muddo kala tihiin ummaddan baa muquunin kartaa oo muuse laftiisu haaruu wuu kaashanayaa markanuu soo noqday marka dee keli baa laygu helay buuhi walaal taas waa mid waaba laydili gaadhay buui waa laydili gaadhay haa hayoo dadka marka qadiyaddu ay mabaadi tagto laysu turi maaye muranka way dhaafaysaaoo muruqyay tegaysaa iyo xoog ayay tegaysaa midh kale uu sii faa'iideeyo wuxuu leeyahay walaal ishaysigeennaa cadowgu wuu ku farxayaa walaala isqabsaday cadow baa ku farxa waa run madaxa marka isla gashaan ama ummaddaasi ay islayso ama isku bururtay isku baaba'do cadowgu sharaabkuu cabbaya damaashaad buu samaynaya durbaannuu garaacaya ama ha kumaqashiiyo ama ha qarsado lugtaana lug hadhaydhe buu leeyahy kuwaasina ha naga hadheen waa cadowga yagii dabeetana waxay isku dayaan ummadda islaamkaa hadiyo jeer cadowga laah inay iyaga ataxriish fii maa baynahum inay isku diraan inay isku diraan oo cadowgu si aanu iyaga waxu yeeli karin muslimku marka ay wada socdaan ayuu waxu yeelaa markuu iyaga kala jebiyo marka waa arrin u baahan in aad loogu baraarugo oo istiraatiijiyadda ka mida shisheeya marka cadowgeenna inagu farxaya walaa tajcalnii maca alqawmi aldaalimiin taana wuu sheego wuxuu dhi dee dadka kala saaro walaa tasiru waasiratun wisra ukhraawi dee ha igu darin ninkan dembiga sameeye cijliga caabuday anuu lama midihi dee kuwa qofka berida ah beridiisaa lagu xisaabiya midh baa la igu qabsan lahaayoo ummadda maxaad wax uga qaban weyda dee tiina maan hakranin sidaasay ti haddaad xumaanta ka beri noqoto haddaad diiddaad ka dagaalanto ummadda agteediiyo ilaahay agtiisaba waa inaad badbaaddo marka gartiisii buu akhristay nebi haaruun calayhi salaam nebi muusena wuu aqbalay kolkuu arkay ninkan inuu difaac galay oo looga markhaati kacay in itaal meesha uu dhigay ayuu yidhi dee gar maaha in lagu dalaa markaa kuwa ah munkarkiiyo macaasida kol haddaad ka beri noqoto kol haddaad ka dagaalanto qowl iyo qalbi iyo ficil intaad karayso kol haddaad samayso waad ka beri noqonaysa ducadii buu bilaabay markaa nebi muuse qaale wuxuu idhi rabbi ilaahaygow ikfir lii waliakhii anigiiyo walaalka ilaahay noo dembi dhaaf waadkhilnaa fii raxmatik ilaahu naxariistaada na geli waanta arxamu araaximiin kuwa naxariista ayaad u naxariis badanta ilaahay wuxuu wuxuuhi inna aladiina lcijla kuwii dibiga samaystay sayalaaluhum qadabun cadhaa gaadhi doonta min rabbihim ilaahooda xaggiisa kaga timi wadillatun dulli baa gaadhi filxayaati dunyaa noloshan adduunyadana waan ku dullayn doonaa buu ilahay yidhi wa kadaalika najzi lmuftariin wakadaalika najzii sidaasunbaanu abaalinaa almuftariina kuwa beenta abuurta saasaanu abaaliyaaba ilaah dee nabi muuse wuu aqbalo ducu bilaabay ilaahu noo dembi dhaaf walaalka haa colka iminka labadanunbuu ka hayaa wixii kale way toobad keeni doonaan laakiin isaga iyo walaalkii ayuumbuu iminka hubaa ilaahay buu dembidhaaf u weydiiyey walaalkii labadaa almaqfira dembiba may gelin laakiin haddana addoonku marnaba inuu isdhigto maaha marnaba inuu isbarraxo maaha ambiyada ilaahay macsuumiinta ahaa ee dhowrsoonaaa baynu arkaynaa inay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan waa midh inagu dhiiri gelinaya goor walba towbadda iyo istikfaarta inaynu badinno si kale haddii loo eego meesha aad joogto haddii wax ka dhacaan wuxuunbaa kaaga soo duulduulaya gaboodfalka iyo xadgudubka marka ilaahay inaad dembidhaaf weyddiisata wey ilaahay buu naxariis iyo dembidhaaf ay weyddiisteen alla waxa uu halkan tilmaamay arrintaa dadkii sameeyey waxaa nebi muuse loo sheegay dadkii dembigaa galay waxaa ku dhici doonta cadho alla iyo dulli baa ku dhici adduun iyo aakhira labadaba ah, macsidaada kol hadday galeen dadkuoo gaalnimo ku dhaceen dembi la gala dee gaalnimaa weyn gaalnimadiina waxaa laga dhaxlaa labada arrimood dulli iyo cadho allah ummaddan ilaahay hore wuxuu u sheegay inuu doortay reer banu israa'iil iminkana wuxuu tilmaamay qadab iyo cadha inuu dusha kaga ridayo hore dulli buu uga badbaadiyey dulligii bay dib ugu noqdeen markaa haddii ilaahay dulli kaa badbaadiyo oo adugu aanad qirsanaynba taa dee dib buu kugu celinayaa dulligii ilaa abaalkaagu kaasuu noqonayaa ummaddii doorashadii may aqbalin dulligii bay doorteen baleekada doorashadii ilaahay way diideen dulligii bay doorteen haadaa min aahaari alisticbaad adoonsigii la addoonsanayay baa wuxuu ku reebay inay garan kari waayeen doorashadii ilaahay ay xajin kari waayeen oo dulligii laga soo saaray ay dib ugu noqdaan markaa ilaahay tilmaamay waxa uu leeyahy ina aladiina ittakhaduu alcijla sayanaaluhum qadabun min rabbihim wadillatun fi lxayaati addunya adduunyaday dullaysnaanayaan dee aakhirana macsuumnaanayaan qof kastoo muftariyahoo waxaan jirin ilaahay ka sheegoo waxaan jirin diin ka dhigoo waxaan sax ahaynoo qalada ummadda ku haga muftarigu waa kaa saasuunbaan u abaalmarinayna alla wuxuu idhi waaladiina camiluu sayi'aat dadka xumaanta sameeyey uma taabuu min bacdiha xumaanta ka toobad keenay wa aamanuu ilaahay rumeeyey inna rabbaka ilaahaagu min bacdihaa towbaddaa kadib la lagafuurun raxiim dembiguu u dhaafayaa oo u naxariisanayaa walammaa sakata can muusaa nebi muuse markuu ka aamusay alqadabu cadhadii kolkay ka aamustay akhada alalwaax looxaantiibuu qaatay wa fii nuskhatihaa qoraalkeedana waxa ku sugan hudan waraxma hanuun iyo naxariis ayaa ugu sugan liladiina kuwii hum iyagu lirabbihim ilaahooda yarhabuun ka cabsanaya hanuun iyo naxariis baa ugu jiraa taasaa ilaahay u tilmaamay bushaaru ilaahay bixiyayoo reer banu israa'iil oo keligood aan bushaaro ahayn laakiin ummadoo dhanba bushaaro ah bushaaradaas waxa weeye qofku hadduu dembi galo oo macsiya uu ku dhaco macsiyadaasi ta ugu weyne gaalnimaba ha ahaato sidanay dee nimankaniba u gaaloobeen ay dibiga u caabudeen oo uu qofkaasi toobad keena intuu macsiyada galay kadib noocay doonaysa ha ahaato towbad miyir qabto oo shuruuddeedii leh towbaddu shuruuday leedahay ilaahay waa ka aqbalayaa waaladiina aamanuu waaladiina camiluu sayi'aat marka hore xumaan bay sameeyeen humma taabuu min bacdiha wa aamanuu inna rabbaka min bacdiha la lagafuurun raxiim towbaddaa dabadeed ilaahay kol hadday toobad iyo iimaan caafimaad qaba isku dareen ilaahayna ay rumeeyeen una toobad keeneen oy ogaadeen inuu ilaahay naxariistuu dembiga dhaafo waan ka dhaafo waan unaxariista bashaaradaasa ilahay u laakiin dee shuruudaa lagu xidhayaa adiga arkay qofku waa inuu macsiyadii iyo dembigu faraha kula jiray kala baxaa sidaa ay uga tegeen dembiga caabudadiisi koow waa inuu go'aansadaa inaanu dib ugu noqonin waa laba waa inuu ka xun yahay sidaa ay uga xumaadeen walamaa suqita fii aydiihim ilaa way ka murugoodeeneen waa macaasi hadduu dembi bani aadam ka gashan yahay xoolaha dadka ka u celi haddaad sharaftiisa meel kaga dhacday iga saamaxdheh waa afar shardiga shanaadna waxa weeye towbadda wakhtigeeda in la marayo haddii gantaalihii ilaahay iyo cadaabkii soo daadanayo ama cunaha ay naftii kuu marayso ama qoraxdii halkaa ay ka soo baxday dee tooba lagaa dhaafi maayo dayacta alwaqt wakhtigii baad dayacday marka towbaddu waa inay wakhtigeeda marayso shantaa shardi ayaa towbaddii ku xidhan oo intubana caqligala waana cilmi waana caqligal shantubadee oo imminka hadduu qofkii macsiyadii faraha kula jiro oo uu leeyahy inna allaha kafuururaxiim dee ilaahay dembiga wuu dhaafaaye maxaa arrimaha ka soo cidhiidhaysa macsiyadiina wuu ku jiraa waar markaa tiraa iska daana wuxuu le ilaahay dembiga wuu dhaafaa diinta idinkunbaa dadga u adkaynaya maxaa laga dhaafi ama wuu toobad keenay wuxuuse leeyahay waan goordhow ku noqon doonaaye eh. goordhow baan samayno waan ka toobadkeenayo waan samayno waan ka toobadkeena waa ciyaartaasina tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxan towbadii nasuuxa ayd maaha waan ku noqon doonaa buu leeyay ama xaq bani aadam buu hayaa waan ka toobad keenayna wuu leeyay dadka xoolahoodii buu haystaa oo karaamo dhiiggoodii buu haystaa oo karaamadoodii buu meel kaga dhacay oo waa la sugayaa xaggiisaa la soo eegayaa oo wuxoodii uu xambaarsan yahay waan taan toobad keenay buu masaajid ku galo xajku tegayba khalaas sawtaan toobad keenay daarahoodii iyo duunyadoodii iyo dadka wuxoodiina u xambaarsan yahay dee isnadiif iyo akhi waad xambaarsan tahaye eh? iska reeb waxaanaad ku raran tahay iska reeb ee balaayadan markaasaa toobadda laga aqbalayaae eh? ama marka uu ilaahay xusuustay waxa weeye markii lagu adkeeyey lagu giijiyey ee naftu sii baxayso yuqbalu tawbatu alcabdi maa lam yuqarqi haddii aanay halkaa naftu soo gaadhin inta ka horraysa waa laga aqbalayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam toobadda addoonka marka wuxuu ilaahay xusuustay kolka indhihiisu cirka usii jeedsanayaanuu sakaraadka yahay maya taasina waa bacda fawaati lawaan intaad wakhtigii lumise wey waxaa inoo geeyey towbadda waynu u baahannay mar walbana dembigu wuu inaga dhacayaa laakiin towbaddu unbaa u baahan dadku inay fahmaan inay leedahay ku xisaabtan towba ilaahay uu shardi wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa ribada iska daa oo beenta iska daa oo sinada iska daa oo khiyaamada iska daa towbaddaadu markaasay tahay towbad caafimaad qabta ilaahay laguma ciyaara subxaana wa addoommahaan kaa aqbalaynin inaad u soo noqoto adoo wixii ay isku layseen gacanta kula jira waxay ku leeyihin dee ismaynu fahmin weli adigaa godobtiibaabaad weli gacanta ku haysaaeh ilaahay maxaad u malaysay subxaana wa tacaala walilaahi almathalu lacla nebi muuse cadhadiibaa ka aamustay walamaa sakata can muusa alghadabu akhada alalwaax cadhadiibaa ka aamusay buu ilahay macnaheedu waxa weye cadhadiibaa ka degtay laakiin eraygu ilaahay dooray waxa weeye cadhadii way ka aamustay waxaa laga fahmayaa cadhadaa aad u badnayd way badnayd badnayd badnayd ilaa lagu loo egaysiin karayay cadhadan inay ka dhignayd qof dabada ka riixaya diraya oo kan samee kan samee kan samee kan samee saasoo kaleleh cadho la hadlaysoo kale ahayd siduu cadhooday farabadnaanteedii way ka degtay looxaantiisii buu iska qaatay dabcan inaanay burbur inaanay baabiinay looxaantii jirtaaba halkaa laga qaadanaya looxaantana faa'iido weyn baa ugu qornaayoo hanuun iyo naxariis baa ugu qornaa hudan waraxma waayo waxyiga ilaahay xaggiisa ka yimaadaa wax la dayaco la duudsiyaba maahe waa naxariis iyo hanuunuun dee innaguna labadaasaynu u baahannayn haddaynu naxariis adduunyo hello oo hanuun adduunyo aynu hello oo naxariis aakhire aynu helo maxaynu weynay dee naxariis iyo hanuun la heliyaaba barakaa la helay badbaadaa la helay barwaaqaa la helay haddii kale balaayaa dhacaysa dadku waxay doonayaan adduunyaha helaane haddaanay hanuun hayn naxariistii ilaahayna ka maqan tahay dee maxaa barakee yaalla ilaahay uuna hanuuniyo na hagaajiyo na horu oo naxariistaadana si sii waa in lagu ducaystaa laakiin naxariista sideedaba iyo hanuunka yaa ehel waa talow yaa arkaya inay qiina leeyihin liladiina hum lirabbihim yarhabuun aayadda saasuu ilahay yidhi wa fii nuskatihaa waxa ku qornaa looxaanta hudan waraxma hanuun iyo naxariis liladiina kuwiiba ugu qornaayeen hum iyagu lirabbihim yarhabuun ilaahooda ka cabsanaya waxaa weeyaan rahbadu waa khawfka iyo taqwada iyo cabsida waa inuu qalbigaaga ilaahay ku weyn yahayoo goor walba ilaahay aad dareemayso inuu ku arkayo inuu ku eegayo inuu muraaqabadiisii kula socoto malaa'igtiisii uu kuu dirtay marnaba aanad aanu ku moogayn taa waa inaad dareento marka dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsanaya ilaahay aanu la fududayn baa naxariis iyo hanuun ka faa'iidaya kii kalena aan ilaahay u jeedinna hanuunna mu helin naxariisna mu helin marka saasaa ilaahay ku tilmaamo arrinkii markuu halkaa marayo dee waxaa ku sii xigaa waxa weeye nebi muuse calayhi salaam arrimii inuu isku hagaajiyo iyo ummaddii ummaddii le bahal baa ku dhexdhacae ummaddu iyagoo isku duuban nebi muuse ka tegoo rasuulna uu kaga tegey bahal baa ku dhexdhacay ila shaydaankiiyo ehelkiisu waa bahaleh waa kaa kala firbiyey dabeetana dakharraduu geystay iyo dubarayaashu la dhacay ayuu toostoosiyeyoo hagaajiyeyoo dhaawacii buu dhayay ilan dhaawac ka weyni ma jira caqiida xumada eh caqiida xumada iyo cibaada xumada iyo ilaahay oo laga durko ma dhaawac ka weyn baad garanaysa waa dhaawac soo gaadhay dhegta iyo sharafta iyo mustaqbalka iyo adduunya iyo aakhiraba dadka soo gaadhay marka waxaynu arki doonnaa aayaadka dambe insha allahu tacaala isagoo ummaddii isku ururinaya ilaahay waxaynu ka baraynaa inuu inoo hagaajiyo caqiidada iyo cibaadada inoo barakeeyo dad iyo duunyo waxaynu hayno wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam